alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu faslun yajmacu macnaa xadiidi jibriila almashhuuri fi tacliimina addiina waannahu yanqasimu ila halaadi maraatiba alislaami waaliimaani walixsaani wa bayaani arkaani kulli minha minha iclam biana addiina qowl wacamal faxfadhu wafham maa calayhi ida shtamal kafaaka maa qad qaalahu rasuulu id jaa'ahu yas'aluhu jibriilu calaa maraatiba halaatin fasalah ja'at calaa jamiicihi mushtamilah lislaami waaliimaani waalixsaani wاlkul mabniy عlى arkaani faqad أtى اlإslaamu mabniya عlى خمسين فxaqiq wdri ma qad nuqila أwluha الrukn الأsaasu الأcdam whuwa الصiraaط الmustaqiim الأqwam rukn الشhahaadaتyn fahbut wاctasim bاlcurwaة الwثqa اlatي la تnfasim wثaniya إqaamaة الصlaة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائك الكرام البررة وكتبه المزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا وبالمعادن قن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وأن كلا مقعد مسؤول man rabu maddiinu waman rasuulu wacinda daa yuhabitu lmuhayminu bihaabiti lqowli aladiina aamanuu wayuuqinu lmurtaabu cinda dalik biannamaa mawriduhu lmahaalik wabilliqaa walbacthi wannushuuri wabiqiyaamina min alqubuuri qurlan xufaatan ka jaraadin muntashir yaquulu dulkufraani daa yowmun casir wayujmacu lkhalqu liyowmi lfasli jamiicuhum culwiyuhum wasufli fii mowqifin yajillu fiihi alkhatbu wayacdumu lhowlu bihi walkarbu wauxdiruu lilcardi walxisaabi wanqatacat calaa'iqu lansaabi wartakamat saxaa'ibu lahwaali الأهوال وانعجم والعجم البليغ في المقال وعانت الوجوه للقي... للقيوم واقتص من ذي الظلم من ذي الظلم للمظلوم وساوت وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت سحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن, بي... طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي waxaynu ku soo jirnay kitaabkii sullamu lwusuuli ilaa cilmi اlusuuli fi towxiid illahi waatibaaci rasuul sala allahu calayhi wasalama ou iska lahaa xaafid ibnu axmed ibni caliyi alxakami raximahu llahu tacaala waa darsigeennii tobnaad iyo fasalkii sagaalaad wuxuu musanifku fasalkan kaga hadlahayaa xadiidkii jibriil oo caanka ahaa oo arkaanul islaamka iyo arkaanul iimaanka iyo ixsaankaba ka warramay buu rabaa meeshaan inuu ku sharxa musanifku raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro wey fasalkaasoo yajmacu uruurinaya macnaa xadiidi jibriila jibriil xadiidkiisii macnihiisa xadiidkii almashhuuri ee la caan bixiyay oo caanka ahaa fii tacliiminaa barideenna addiina diinta uuna baray jibriil iyo wa annahu amar yashaaniye yanqasimu iyo wa annahu diinku dheh yanqasimu inuu u qaybsamo ilaa halaadi maraatiba saddex darajo iyo saddex martaba inuu u qaybsamo alislaami islaannimo iyo wal-iimaani rumayn iyo walixsaani ixsaan saddexaas u qaybsamaa alislaami wal-iimaani walixsaani saa waa u hoos dhigi kartaa waadna godi kartaayoo wa huwa qeybtaasi alislaamu islaannimo iyo wal-iimaanu iimaan iyo walixsaanu wey wa bayaani arkaani kullin iyo mid kasta tiir tiirarkiisa caddaynteeda oo minhaa maraatibtaa ka mid ah wuxuu musanifku meeshaan yidhi xadiidkii jibriil ee mashhuurka ahaa ee caanka ahaa oo uu diinteenna islaamka ina baray xadiidkaas fasalkan waa jamcinaya xadiidkaasuu diinta uu ina barayna saddex bay u qeybsamaysay saddex martabay lahayd islaam iyo iimaan iyo ixsaan mid walbana ruknigiisa waa la caddaynayaabih faslun fasalkaasoo yajmacu jamcinaya oo ururinaya macnaa xadiidi jibriila jibriil xadiidkiisii macnihiisa xadiidkii almashhuuri ee la caan bixiyey fii tacliiminaa bariddeenna addina diinka uuna baray jibriil iyo wa annahu diinku yanqasimu inuu u qeybsamo ilaa halaadi maraatiba saddex martabadood ama saddex darajo alislaam iyo islaamnimo u qaybsamo iyo waliimaani iimaan iyo walixsaani ixsaan mid walba goonaysaan u macnayn doonaaye iyo wa bayaani arkaani kullin mid kasta arkaantiisa caddaynteeda wa bayaani arkaani kullin mid kasta tiirarkiisa caddaynteeda oo minhaa maraatibtaa ka mid a ah, saddexda ah iclam bianna diina qowlun wa camal faxfadhu wafham maa calayhi dashtamal kafaaka maa qad qaalahu rasuulu id jaa'ahu yas'aluhu jibriilu calaa maraatiba halaahin fasalah jaa'at calaa jamiicihi mushtamilah lislaami lislaami hadhu markaa ka baxaysa lislaami baad le waa fuudaynaysaa alislaamu odhan maysa lislaami lislaami iclam waxaad ogaataa bianna diina diinku qowlun hadal inuu yahay iyo wa camalul camal faxfad xifdihu arrinkaas oo diinku inuu qowl iyo camal yahay ah wafham waxaad fahamtaa maa shayga calayhi dushiisa daakani ishtamala uu kulansaday arrinkaasu waxa uu kulansadayoo koobayn ah asagana xifdi oo faham kafaaka waxaa kugu filan qof yahu xaqa raadinaya maa wixii qad qaala uu yidhi hu shaygaas alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam id waqtigii jaa-a uu u yimid hu rasuulka rasuulka waxaa u yimid jibriil yas'aluhu xaalo uu weydiinaya jibriilu jibriil calaa maraatiba darajooyin thalaathin ee saddex ah kaasoo fasalahu uu kala faahfaahiyey rasuulku jawaabahiisa sala allahu caleyhi wasalam jaa-at waxaa timid maraatibtaasi way timid calaa jamiicihi diinka oo dhan ayay la timid mushtamilatan xaalay tahay mid kulansanaysa lislaami al islaami islaamkiibay la timid oo ka hadashay iyo wal iimaani iimaankii iyo walixsaani ixsaankii wal kullu dhammaan saddexdaasba islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka mabniyun mid walba waxaa lagu dhisay calaa arkaanin tiirar faqad ataa wuu yimid al islaamu islaamku mabniyan nusakda qeybbaa sidaa qoran mabniyan marka haddii la yidhaahdo waa xaalo wuxuu noqon mabniyan xaalo uu yahay islaamkaasi mid la dhisay calaa khamsin shan tiir dushood mabniyun haddii la akhriyana waa la xikaayoonayaayo faqad atal islaamu islaamkii wuu yimid mabniyun islaamku waxaa lagu dul dhisay calaa khamsin shan tiir fa xaqiiq iska sugo iska xaqiiji wadri garo maa waxaa qad nuqila la soo guuriyey oo nabi moxamed laga soo guuriyey sala allahu caleyhi wasalam awaluhaa shantaas tiir midka ugu horreeya arruknu tiirkii weeye al asaasu ee aasaaska ahaa al acdamu ee weynanka badnaa wa huwa asagaana alsiraadu jidkii ah almustaqiimu ee toosnaa al aqwamu ee toosnaanta badnaa ruknu shahaadatayni wa huwa asaguna ruknu shahaadatayni labada shahaado tiirkoodii weeye fathbut arrinkaa sug addoon allow arrinkaa sug wactasim qabso bilcurwati mareegtii ama qooshii alwufqaa ee adkeenta badna adkaanta badnayd allatii taasoo laa tanfasimu aan go-aynin wa thaaniyan tiirka labaad iqaamatu salaati salaadda oogiddeeda weeye wa thaalithan tiirka saddexaad ta'diyatu zakaati sakada bixinteeda weeye waraabicu tiirka afraadna assiyaamu soon weeyaane fasmac waxaa laguu sheegaya dhagayso wattabic xaqana raac waalkhaamisu tiirka shanaad alxaju xaj weeyaan iyo beytka ilaahay in loo qasdo calaa man qofkii yastadiicu karaya yastadiicu karaya fa tilka taasi khamsatun waa shan tiir buy tiirarka islaamka ka mid a shantii tiiroo islaamka weeye waliliimaani iimaankana waxaa u sugnaaday sitatu arkaanin lix rukni iyo lix tiir buu leeyahay bilaa nukraanin diidi la-aad iyo inkiri la-aan musanifku wuxuu ku bilaabay iclam biana addiina qowlun wa camal waxaad ogaataa diinku inuu laba horta u qeybsamo qowl iyo camal qowl waa wax lagu hadlo camalkuna waa wax la sameeyo mar haddii la yidhi qowlun labaa isla soo gelaysa qowlulqalbi iyo waxa weeyaan wallisaan labadu waa isla soo gelayaan qalbigu wuu hadlaa waxyaalaha qalbigu uu ku hadlaa waxaa ka mid a ah tasdiiqa iyo rumaynta carabkuna wuu hadlaayo dee aamanaa billaahi iyo aamantu billaahi buu ku hadlayaa wuu ereygiibuu ku dhawaaqayaa marka qowlulqalbi wa qowlullisaan baa isla soo gelaya labadaa ah wa camalun camalkana labaa isla soo gelayo waa islas waxaa isla soo gelaya camalu lqalbi iyo camalu llisaan iyo camalu camaluljawaarix camalulqalbi qalbigu camalka uu qabto waa inagii soo sheegnay oo waxaa ka mid ah haddee qalbigu camalka uu qabanayo niyadii waxaa ka mid ah ikhlaaskii ayaa ka mid ah walaa tatrudi aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajhah ikhlaaskii weeyaan wax qalbigooda ku jira marka qalbiga camalkiisa waxaa ka mid ah waa ikhlaaska iyo niyada camalu lisaanka waxaa ka mid a ah, carabku wuxuu qabto qur-aanka la akhrinayo ayaa ka mid ah jawaarixda iyo xubnuhu waxay qabanayeen oo salaadii iyo soonkii iyo waxyaalahaasuna ayaguna waa soo gelayaan marka iclam waxaad ogaataa bi-anna addiina diinku qowlun hadal inuu yahay qalbiga laga hadlo carabkana laga hadlo iyo wa camalun camal inuu yahay carabka camal lagala yimaado qalbigana lagala yimaado xubnaha iyo jirka intiisa kalena lagala yimaado faxfad xifdii hu arrinkaas xifdi wafham weliba fahan maa waxa calayhi kaa dushiisa daakani ishtamala uu kulansaday kafaaka waxaa kugu filan qof yahow xaqa raadinaya maa wixii qad qaala uu yidhi hu maagaas ama shaygaas alrasuulu rasuulkeena maxameda sala allah aleyh wasalam waxaa nabi maxamed uu yidhi waa kugu filanta haddaad muslim tahay id waqti jaa-ahu rasuulka uu u yimid yas-aluhu xaaluu weydiinayay jibriilu jibriil muxuu weydiinayay maraatibta diinta iyo sharaa'icda intay u qaybsanto martabooyinka diinka calaa maraatiba ayuu weydiinayaa maalayansarifkeeda caadiga ah lagu wadaa sababtoa wax daruura hadda gabayga kuma sugna oo u dhibaato gelaysa in la hoos dhigo calaa maraatiba saddex darajo ayuu weydiinayey calaa maraatiba darajooyin ayuu weydiinayey thalaathin ee saddex ah taasoo fasalahu nebigu uu kala dhigdhigay markii la weydiiyo jawaabaheedii si wanaagsan uu u kala faahfaahiyey jaa-at saddexdaasi way timid martabadood calaa jamiicihi diinka oo dhan dushi ayay ku timid saddexdaa martabaa diinkii o dhan soo hoosgelayaan mushtamilatan xaalay tahay mid kulansanaysa oo diintii oo dhan saddexdaa martabay soo hosgelaysa lislaami al islaamu haddaad tiraad xoogaa culays baa ka imaanaya lislaami baad barka u dhawaaqi calaa maraatiba halaatin fasalah jaa-at calaa jamiicihi mushtamilah lislaami waliimaani lislaami wal baad odhanaysaa lislaami islaamnimo ayay la timid iyo wal iimaan iyo wal ixsaan saddexdaa ayay ku timi jawaabihii nebigu uu bixiyey walkullu dhammaan waa saddexdooda saddexdaa dhammaantooda mabniyun mid walba waxaa lagu duldhistay calaa arkaanin tiirar oo islaamku tiirar buu leeyahay iimaankuna tiirar buu leeyahay ixsaankuna tiirar buu leeyahay waana soo marra kitaabtii hore waa kusoo marra arkaanu liimaan arkaanu lixsaan arkaanu lislaam intaba maynaan soo marin intaba waa soo marra awaluhaa arkaantaa midka ugu hor faqad ataa wuu yimid al islaamu islaamku mabniyan haddii la kor dhigo waa inagii sheegnadoo waa la xaalayn haddii la godana waa la xikaayoon marka wuxuu yidhi faqad ata al islaamu islaamku wuu yimid mabniyan xaalo uu yahay mid la dhisayo calaa khamsin shan tiir dushood fa xaqiiq iska hubi oo iska xaqiiji wadiri garo maa waxaa qad nuqila la soo guuriyey oo nebi maxamed laga soo guuriyey sala allahu calayhi wasalam arkaanul islaamkaa shanta ah laba qaybood bay u qaybsantaa qaybi waa qayb lagu hadlo carabka lagaga hadlaya sida shahaadateynka oo kale laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah inta soo hartoo afarta soo hartayana waa camaliya oo saddex bay u qaybsantaa arkaanul islaamka marka shahaadateynka laga soo tago afarta soo hartay salaada sakada xajka soonka waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood qayb jirka laga sameeyo sida salaada iyo soonka oo kaleeto dayib qaybtaas waa mid iyo qayb maaliya loo yaqaano waa arkaan rukni maali a loo yaqaano sida sakadoo kaleeto qofku sakadii wuu bixinaya iyo qayb jirkana laga samaynayo maalkana laga samaynayo labadaba oo waa kii xajkaoo kale xajka jidhkaagii dee intaad tagtid baad waxaad aadaysaa xaramkii baad aadaysaa u qasdaysaa sidoo kale maalkaaga iyo xoolahaagiina waad ku xajinaysaa marka waa cibaada badaniya maaliya loo yaqaanaa jirkana waa laga sameeyaa maalkana waa la isticmaalaa laakiin sakada xoolihii bas baad bixinaysaa salaada iyo soonka jidhkaaga bas bay quseeyaan marka ayib awaluhaa arkaanta midka ugu horreeya alruknu waa tiirkii al asaasu ee asaaska ahaa al acdamu ee weynanka badnaa wa huwa asagaana alsiraadu jidkii ah almustaqiimu ee toosnaa al aqwamu ee toosnaanta badnaa ruknu shahaadatayni wa huwa asagu ruknu shahaadatayni shahaadataynka laba tiir tiirkiisii weeye fahbut sug qof yahow wactasim qabso bilcurwati mareegtii alwudqaa ee adkaanta badnayd allatii taasoo laa tanfasimu aan go-aynin wa thaaniyan tiirka labaad iqaamatu salaati salaada oogideeda weeye iyo toosinteeda wa thaalitan tiirka saddexaad ta'diyatu zakaati sakada bixinteeda iyo gudashadeeda weeye waraabicu tiirka afraadna assiyaamu soon weeyaane fasmac dhegayso oo watabic xaqaa laguu sheegay raac waalkhaamisu tiirka shanaad alxaju xaj weeye calaa man qofkii yastadiicu karaya yastadiicu markaan akhriyayna saasaan u laqmaynayna laakiin hadhow markaad ka baxaysid waalkhaamisu alxaju calaa man yastadic diicu oran mayse walkhaamisu alxaju calaa man yastadic fa tilka taasi khamsatun waa shan tiir oo arkaanu islaamkii ka mid ah, halkaasu kaga baxa waliliimaani iimaanka waxaa u sugnaaday sittatu arkaanin lix rukni bilaa nukraanin diidma la-aan iyo inkirin la-aan kow waxa ah iimaanunaa rumaynteenna billaahi alla aan rumayno allihii diljalaali weynanka u saaxiibka ahaa iyo wamaa shaygii lahu alla u sugnaaday in la rumeeyo min sifatil kamaali dhammaystiranka tilmaantiisa kow waxa weeyaan buu yidhi arkaanuliimaanka waxaa ugu horreeya an tu'mina billaahi soomaynaan soo qaadan waa ibnu ayadii ilaahay in la rumeeyo ilaahnimadiisa iyo cibaadadiisa inuu asagu xaq u leeyahay rubuubiyadiisa iyo inuu asagu koonkan abuuray oo leeyahay oo maamulo asmaadiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo rumeeyo iimaanunaa rumaynteena billaahi alla aan rumayno allihii diljalaali weynanka u saaxiibka ahayoo wax walba ka weynaa iyo wamaa shay in la rumeeyo lahu alla u sugnaaday oo alla u sugnaaday oo min sifati lkamaali dhammaystiran sifadeed iyo tilmaanteeda ruknigaas waa rukniga koobaad oo arkaanulimaan rukniga labaad wa bilmalaa'iki lkiraami albarar aniga waxaa i qoran wa bilmalaa'ikati waa khata weeye gabayguna waa kaa jabaya marka waxaa weeye wa bilmalaa'iki weeye ta'daa dambe ka jara ta'daa dambe ka daaya wa bilmalaa'iki weeye halkaas wa bilmalaa'iki lkiraami lbarara wa kutbihi taada reeba almunzalati zaayida kordhigaya laamka almutaharati wa bilmalaa'iki lkiraami lbaraarah wa kutbihi lmunzalati lmutahara ma la fahmo waxaa ka mid a rukniga labaad wa bilmalaa'iki malaa'igtii in la rumeeyo alkiraami ee wanaagsanayd albararati ee baariyaalka ahaay oo aadka u fiicnaa ruknigii labaadna an tu'mina billahi maxaa ku xigi jiray wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa in la rumeeyo malaa'igtii laba tilmaamood buu ku tilmaamay alkiraam waa ummad aada u wanaagsan oo sharaf badan albararati ee baariyaal ah ummad baariyaal oon caasiyaal ahayn weeye wa bilmalaa'ikati wa iimaanunaa rumaynteenna ayaa ka mid a bilmalaa'iki malaa'igtii la rumeeyo alkiraami ee wanaagsanayd albararati ee baariyaalka ah kan saddexaad wa kutubihi ilaahay kutubtiisa in la rumeeyo almunzalati ee la soo dejiyey almutahharati ee laga dahiray been iyo shahaadatu zuur intaba qur-aanka ilahi iyo kutubta alla ma leh malaa'igta ilaahay waxaan u rumaynaynaa inay yihiin makhluuqa inaga inaga daahsoon oo inaga qarsoon ilaahina aan caasiyin un wanaagsanna ah dad wanaagsan ah, ummad aada u wanaagsan ah ilaahina ma caasiyaa saasaan rumaynaynaa waxaan labaadoo rumaynaynaa ciddii magaceeda gooni la inoogu sheegay sida jibriil iyo mikaa'iil oo kaleeto ayagana waa rumaynayna ciddii aan ognahay shaqo gooniyo ay qabatana shaqada ay qabato waa rumaynayna oo malaa'igta shaqooyin kala duwan baa ilaahay u xil saaray subxaana wa tacaala kutubta ilaahay kulligood waa rumaynaynaa kuwii ugu horreeyoo la soo dejiyey kii ugu dambeeyey oo keenna qur-aanka ah intaba waa rumaynayna inay wada xaq yihiin kalaamka alle yihiin xag alle ka yimaadeen been iyo shahaadatu zuur midna aysan lahayn iyo zayf iyo wax la leexiyey midna khalaas wa kutubihi ilaahay kutubtiisa ayaan rumaynaynaa almunzalati ee la soo dejiyey almutaharati ee laga dahiray zuur iyo beenba maaqa rukni rugnimaan haynaa saddex iimaanunaa billaahi wa bilmalaa'iki alkiraami albarara wa kutbihi wa kutubihidi aan soo marray wey afar rukniga afraad waxaa weeye wa ruslihi alhudaati lilaraami min gayri tafriiqin walaa ihaami rukniga afraad waxaa weeye wa ruslihii rumaynta aan rumayno rususha alle alhudaati ee hanuuninaya lil anaami anaamku waa maxay waa soo mare makhluuqa ay hanuuninayeen min hayri tafriiqin aynagoon kala geynayn walaa iihaamin aynagoon ismoodsiinaynin oo aan moodsiinayn oo ummadda u malagelinaynin inay kala duwan yihiin rukniga afraad wuxuu noqday rususha ilaahay kulligood in la rumeeyo rususha ilahay waxay ku tilmaanaayeen dadka inay hanuuniyaan kala geyn maynu odhan mayno nabi moxamed keliyaa rumaysanaha kuwa kalena wax naga nagama gelin ma odhanayno kulli waa rumaynayna wa ruslihii rususha alla rumaynta aan rumayna ayaa ka mid a alhudaati ee la hanuunshay iyaguna wax hanuuninaya alhudaati ee hanuuninayay dhe lil anaami makhluuqa min hayri tafriiqin ayadoon la kala geynayn min hayri tafriiqin kala geyn la-aan laa nufariqu bayna axadin min rusuli qur-aan kumaad arag ma kala geynayna anagu rususha alle kulligay kulligood waa rumaysanna walaa iihaamin iyo moodsiin la-aan annagoo dadka aanaan moodsiinaynin inay kala duwan yihiin oo waxa weeyaan qaarkoodna la rumaynaya qaarkoodna la beeninayo saas sax maa awaluuhum nuuxun bilaa shakin kamaa anna muxammadan lahum qad khatamaa beytkan ma soo mara xaye ku soo mara sulu halaatiha asagoon gabay ahayn baan kusoo marra rasuusha waxaa ugu horreeyey nabi nuux waxaa ugu dambeeyay nebi maxamed soo maaha intii baa kuu qoran wuxuu ku yidhi marka awaluhum kan ugu horreeyey nuuxu nebi nuux weeye bilaa shakin shakila-aan kamaa sida anna muxameda nebi muxamed lahum ambiyada qad khatama uu u khatimo loogu gebagabeeyey waa intii aan soo marro oo gabay loo bedelay awaluhum rususha kan ugu horreeyey nuuxu nebi nuux weeye bilaa shakin shakila-aan kamaa sida anna muxameda nebi muxamedba lahum rususha qad khatama uu u khatimayoo u dhameeyey wa khamsatun minhum ululcasmi alulaa fi suurati alaxzaabi washuuraa talaa halkaa wuxuu kaga hadlayaa shan rususha ilaahay ka mid oo ululcasmi loo yaqaano shan gooni ah wa khamsatun shan oo minhum rususha ka mid ah ulul casmi go-aan kuwa u saaxiiba weeyaan al ulaa ee waxa weeyaan munaas ee weliba aad u munaasab ah fii suurati alaxzaabi suuratu laxzaab ayaa lagu sheegay iyo washuraa suuratu shura talaa ah, washuraa shuurana tala way raacday suuratu laxzaab oo saasoo kalea loogu sheegay ambiyadaas waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusaa wa ciisaa maaqawey yaa tiriya waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum yaa shantee haysaan afar baad haysaan soo maa waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum minka minka nebigu xaddaa laga tirinaya xal xaba ka tiriya kow wa min nuux wa ibraahim wa muusa wa ciisa maaqay noqdeen minka nebi maxamed baa laga weeyaan wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusa wa ciisa soo shan maaha suuratu suuradee sheegtay suuraddaas waa tee suuratu laxzaab soo maaha suuratu shuuraana waa lagu sheegay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka maa wasaynaa bihi ibraahima wa muusaa wa ciisa marka u fiirso aayaddaas waxay sheegtay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan nabi nuux sooma sheegin waladii awxaynaa ilayka adiga nabi maxamed waxaan ku waxyoon waa nebi maxamed sal lla alay w laba nebi baa halkaa ku haysaa maxaa kaloo haysaa wamaa wasaynaa bihi ibraahima wa muusa wa ciisa muuse iyo ciise iyo ibraahim isku dar suuratu shuuraana waa sheegtay suuratu laxsaabna waa sheegtay ululcasmi ambiyada ilaahay oo dhan go-aanka iyo kartida iyo waxa weeyaan way lahaayeen laakiin shantaanu shantaa nebi waa shanta sharaa'icdooda iyo kutubta loo soo dhiibay ugu waaweynaayeen rususha weeyaan shanta rasuul oo xagga kutubta iyo sharaa'icdooda ay ugu waaweyneed ayay ka mid ahaayeen marka saasaa ulcasmina loogu bixiyey wa khamsatun shan oo minhum rususha ka mid ah ululcasmi go-aan asxaabtiis weeyaan al uulaa ee weliba ku habooni badan go-aankaas fii suurati alaxzaabi suuratu laxzaab dhexdooda ayay ahaadeen washuura washuuraa shuurana talaa wuu raacay oo saasoo kaleeto asaguna u daba u raacay oo loogu sheegay wa bilmacaadini qayqin iyo wa bilmacaadi ayqin labadaba waa sax wa bilmacaadi waa ruknigii shanaad oo halkaa wuxuu kaga hadlayaa aliimaanu bilyowmi alaakhiri wa bilmacaadi noqoshada dambeeto oo aakhare loo noqonayo ayqin yaqiini bilaa taradudin adoon weliba shakinaynin arrinkaas yaqiini adoon wax shakiya qaadaynin wala dicaa cilmin adoon cilmu qeybna sheeganaynin wala dicaa cilmin adoon cilmi qeybna sheeganaynin biwaqti lmawcidi waqtiga saacadda qiyaama ay dhici doonto oo ilaahay oo khalqigiisa kula ballamay adoon aqoonteeda sheeganaynin wuxuu ku leeyaha musanifku wa bilmacaadi noqoshada dambe oo aakhare loo noqonayo ayqin yaqiini bilaa taradudin shaki la-aan adoon weliba shakinaynin wala ddicaa cilmin adoon cilmina sheeganaynin biwaqti lmawcidi waqtiga lala ballamay khalqiga oo makaanu ballanka iyo meesha lagula ballamay aqoonteeda oo aan odhanaynin maalinka qiyaama ay dhacaysaan ogahay maalin hebla qofka la janaynayaan ogahay adoon sheeganaynin sababto ah aqoonteeda maba lihidba laakinanaa annaga nu'minu waxaan rumaynaynaa min hayri imtiraa shaki la-aan waxaan rumaynaynaa min hayri imtiraa shaki la-aan waxaan rumaynaynaa bikulli maa shay dhammaanti qad saxa ansaxay sanadkiisa iyo lafdigiisuba can khayri lwaraa can khayri lwaraa macnaheed muxuu noqon makhluuqa kii ugu khayrka badnaa soo saas maa wax kasta oo nebi maxamed ka ansaxay oo sunnadii nebiga ah oo axaadiistii ah hadday sanad noqoto iyo hadday matni noqotoba waan rumaynaynaa laakinanaa nu'minu waan rumaynaynaa min hayri imtiraa shakila-aan bikulli maa shay dhammaantii qad saxa ansaxay sanadkiisa iyo lafdigiisuba can khayri lwaraa makhluuqa kii ugu khayrka badnaa min hayri dikri aaya min dikri aayaatin takuunu qablahaa wa hiya calaamaatun wa ashraatun lahaa min hayri min dikri aayaatin calaamado sheegiddooda ah calaamadahaasoo takuunu dhacaysa qablahaa qabla saacati saacadda qiyaamo ka hor wahiya calaamadahaasi calaamaatun waa astaamo iyo wa ashraatun calaamado oo lahaa qiyaamada u sugnaaday macnaha wuxuu leeyahay saacadda qiyaamo cilmigeeda maalinkay dhacaysa ma ogaan karno laakiin waxaa jirta calaamado iyo astaamo lagu ogaan karo oo nebigeenu sheegay sala allahu calayhi wasalama ma soo marra samaynaa soo mare antalid al amatu rabbatahaa samaynaa soo mare calaamadihii nebigu melku jibriil weydiiyo kitaabka hore aan ku soo marnay calaamadihii weeyaan wuxuu yidhi min dikri aayaatin aayaad kale ayado qur-aana ma waa calaamaad min dikri aayaatin calaamado sheegidood ah calaamadahaasoo takuunu dhacaysa qablahaa saacadda qiyaamo ka hor wahiya calaamadahaasu ama amaaraadkaasu ama astaamahaasu calaamaatu waa astaamo iyo waa ashraadun tilmaamo oo lahaa saacadda qiyaamo u sugnaaday wayadkhulu liimaanu bilmowti wamaa min bacdihi cala alcibaadi xutima wa ana kullan muqcadun mas-uulu man rabu maddiinu waman rasuulu wa cinda daa yuhabbitu almuhayminu bihaabiti lqowli aladiina aamanuu wayuuqinu lmurtaabu cinda dalik biannamaa mawriduhu lmahaalik wayadkhulu waxaa soo gelaya al-iimaanu rumayn biana almowta geeridu al-iimaanu rumayn bilmowti geerida la rumeeyo iyo wamaa shaygii min bacdihi geerida ka gadaashi kadib cala alcibaadi addoommada dushooda xutima lagu laasimiyey wuxuu ka hadlayaa musanifku weli ruknigii ahaa an tu'mina billaahi bilyowmi alaakhir maalinka aakhira in la rumeeyo wuxuu leeyahay maalinka aakhara rumaynta la rumeeyo waxaa soo gelaya geerida inaan rumayno inay jirto wax wax inay tahay wax jira oo dadku ay wada dhimanayaan addoommadana la ilsaamiyey iyo geeridaa wixii ka dambeeya su-aalihii qabrigaa ah labaduba rumayntoodu waa qeyb ka mid ah wa an tu'mina bilyowmi alaakhiri maalinka aakhira inaad rumaysid wayadkhulu waxaa soo gelaya maalinka aakhira in la rumeeyo waxaa soo gelaya al-iimaanu rumayn bilmowti geerida la rumeeyo iyo wamaa shaygii in la rumeeyo min bacdihi geerida ka bacdi calalcibaadi addoommada dushooda xutima la laasimiyey oo su-aalihii qabriga iyo wixii ka dambeeyey janno iyo naara wa anna kullan ruux walba cadaabulqabrigii iyo fitnadiisa iyo su-aashiisa halkan lagaga hadlayaa iyo cadaabkiisa iyo barwaaqadiisa wa anna kullan ruux walba muqcadun mid la fariisinaya inuu yahay inaan rumayno weeye muqcadun waa la soo fariisinaya mas-uulun oo weliba su-aal la weydiinayo marka qofka qabriga nebigu uu geliyo saxaabada intuu la hadlo wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya ilaahina waxaad u weydiisaan tahbiit iyo su-aasha inuu ku sugo fa innahu l-aana yus'alu haddaa su aalaa lagu bilaabaya qabriga saas marka loo geeyo su-aalaa ku bilaabanaya su-aalaha la weydiinaya ma maqlayno jawaabta uu celinayana ma maqlayno inagu meeshuu joogaana waa inoo dhowdahay uu ku aasan yahay mas-uulun marka qof walba inta lasoo fariisiyaa su-aal la weydiin waa kuma su-aalihii man rabbu rabbigaa waa kuma saasaa la weydiin wama ddiinu diintaadu maxay tahay wama rasuulu rasuulkaagu muxuu yahay saddexdaas su-aalood ayaa marka la weydiin soomaalida qayb baa waxay ku dari jireen waxaa kaloo lagu weydiinayaa madhabkaagu muxuu yahay waxaad tidhahdaa shaafici baana haye dariiqadaadu maxay taha qaadiriyaana haye caqiidadaadu maxay tahay ashcariyaana su-aalaha su-aalo qabriyaa lama ah waa su-aalo qaadiriye iyo waxa weeyaan shaaficiye iyo ashcariye iyo waxaasoo dhan wax nebi maxamed iyo saxaabadiisii ka dambeeyey weeyaan sal alla alay wasalam marka su-aalaha qabrigu kuwaan weeyaa nebigeennaana sheegay sal alla alay wasalam mar rabbu rabbigaa waa kuma wama diinu diintaadu maxay taha wama rasuulu rasuulkaagu muxuu yahay kitaabka usuulu talaatadaa soo garanaysaa saddexdii su-aalood waajibka ahayd in addoon walba uu barto rabbi barashadiisa iyo diinta barashadayso garanaysaa iyo rasuulka barashadiis sal alay wasalam wa cinda daa kan agtiisa kee su-aashaa agteeda ayuu yuhabbitu sugayaa almuhayminu muhaymin maxaa ku soo mara yaa midka addoommadiisa ilaaliya ama addoommadiisa ku markhaati kaca markaasuu wuxuu sugayaa bithaabiti alqowli hadalka kiisa sugan alladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey ilaahay baa su-aasha jawaabteedii waafajinaya mar rabbuka markii la yidhaahdo ilaahay wuxuu ku sugayaa inuu yidhaahdo allah yuthabbit llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti allah nabigaa waa kuma muxamed diintaadu maxay tahay islaam mala fahmo wa cinda daa kan agtiisa ayuu yuhabbitu sugayaa almuhayminu addoommadiisa allaha ku markhaati kaca ama ilaaliya wuxuu ku sugayaa addoommadiisa mu'miniinta ah bithaabiti alqowli hadalka kiisa sugnaa yuu ku sugayaa alladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey wa yuuqinu wuu hubsanayaa almurtaabu kii shakisnaa adduunkan markuu joogay oo alle iyo rasuulka iyo diintiisaba ka shakisnaa maalinkaa wuxuu hubsan oo yaqiininayaa cinda daalika su-aashaa marka la weydiiyo agteeda biannamaa mawriduhu meesha uu ku aroorayaaye almahaaliku inay tahay halaag waa inay u dhammaatuu yaqiininayaa maalinkaas sababtoo su-aalihii buu garan waayaya wa yuuqinu wuxuu hubsanayaa oo yaqiininayaa almurtaabu kii shakisnaa cinda daalika su-aashaa marka la weydiiyo agteeda biannamaa mawriduhu makaanu aroorkiisa iyo meeshuu ku aroorayaaye almahaaliku halaagyaal inay tahay meel lagu halaagsamo wa billiqaa walbacthi wannushuuri wa biqiyaaminaa min alqubuuri qurlan xufaatan ka jaraadin muntashir wuxuu leeyahay musanifku halkan kaga hadlaya adilada ku tusinaysa ilaahay qiyaamo in lala kulmayo iyo aakharo buu rabaa inuu dariishado oo ku dareensiiyo wuxuu ku yidhi wa billiqaa waxaa ka mid a in la rumeeyo aakharo la kulanka ilaahay lala kulmayo inaad aakharo ilaahay la kulmaysid kow walbacthi in la isa soo saarayo oo qubuurta la iska soo bixinayo wannushuuri in la isa soo saarayo oo maxsharkii qiyaame la iskeenayo qurlan xaale ay dadku yihiin kuwa buriqabo buryada ee ku taallo xufaatan xaale ay yihiin kuwo cagacad oo aan qofna kaba qabin ka jaraadin ayax xaale ay la mid yihiin ayax muntashir ee weliba waxa weeyaan faafay waxaa dadka ayax loogu matalayaa waa xagga tirabadnida iyo xagga jid iyo jaha dadku inay salaahlo iska daba wareegayaan miririgtaasay dadku isaga daba wareegayaan waa la wareersan yaha marka taasaa waxaa loogu matalayaa xagga tira badnaanta iyo xagga jiha la-aanta labadaba waxaa loogu matalayaa jaraadka wuxuu yidhi maalinka qiyaama in la rumeeyo waxaa ka mid ah wa wabilliqaa la kulan yaa lala kulmaya allah iyo walbacthi isa soo saarid iyo walnushuuri isa soo saarid ayaduna maxsharkii la iskeenayo iyo wabiqiyaaminaa rumaynteenna wa wabiqiyaaminaa dheh kasoo bixi kasoo istaagideenna min alqubuuri qubuurta aan kasoo istaagayna dheh waa ka booda qaybtaa mi ah wabiqiyaaminaa iyo soo istaagideenna min alqubuuri xabaalaha aan kasoo istaagayno qurlan xaala aan nahay kuwo quuriiqab ah xufaatan oo cagacad ka jaraadin sida ayaxoo kaleeto muntashirin ee weliba firdhay oo faafay yaquulu wuxuu odhanayaa dulkufraani qofkii gaalnimada u saaxiibka hayou gaaloobay daakani yowmun maalin weeyaan casiru walla maanta waa maalin adag casir waa maalin aada u daran weyaan oo shadiid ah yaquulu wuxuu odhanayaa dulkufraani gaalnimada kii u saaxiibka ahaa daakani yowmun maalin weeye casirun ee weliba aad u daran wa yujmacu lkhalqu liyowmi alfasli jamiicuhum culwiyuhum wasufli fii mowqifin yajilu fiihi alkhatbu wayacdumu alhawlu bihi walkarbu meeshaan wuxuu ka hadlayaa musanifku ilaahay qiyaamada khalqigoo dhan inuu isu keenayo kulligood si loo kala saaro wa yujmacu waa la uruurinayaa alkhalqu makhluuqa liyowmi alfasli kala saaridda maalinkeeda jamiicuhum dhammaantood baa la soo aruurin culwiyuhum kuwoodii sare sida malaa'igta iyo xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda iyo makhluuqa qeybta sarey ku jiraan waa la keeni iyo wasufli kii hooseba makhluuqa innaga iyo waxyaalihi la midka ahay dhulkan joogana iyagana waa la keenaa fii mawqifin meel yajillu uu darnaanayo fiihi meeshaa dhexdeeda alkhadbu musiibada iyo dhibka wa yacdumu waxaa weynaanaya al hawlu hawsha iyo dhibka taagan bihi maalinkaas dhexdiisa iyo walkarbu murugada iyo tiraanyada kurbo iyo tiraanya dadka isugu imaanaysa dadku waa dhididayaan dadku waa isdhex yaacayaan dad badan baa wareeraya wax badan baa la iloobayaa qofba qofku garanayu ka cararayaa waa meel ceridaa la taagan yaho qoraxdii lasoo dhaweeyey qof walba intuu taagan yahu xaq u leeyahay mashaakil badan baa maalinkaas jira ilahay naga badbaasho wa yujmacu waa la ururinayaa alkhalqu khalqiga liyowmi alfasli kala saaridda maalinkeeda jamiicuhum dhammaantood culwiyuhum kooda sare iyo wasufli kan hoosaba qeybtooda hoosaba fii mowqifin meel ayaa la isugu keenayaa meeshaasoo yajillu ay darnaanayso fiihi dhexdiisa alkhadbu arrimaha iyo masaa'ibku khadbigu waa dhibaatooyinka jira maalinkaas wa yacdumu waxaa weynaanaya alhowlu dhibaatooyinka bihi ay fiihi maalinka dhexdiisa iyo walkarbu kurbada iyo murugada wa uxdiruu lilcardi waalxisaabi wanqatacat calaa'iqu lansaabi wartakamat saxaa'ibu alahwaali wancajama albaliiqu fi lmaqaali wacanat alwujuuhu lilqayuumi waqtusa min di dulmi lilmadluumi wasaawat ilmuluuku liljnaadi wajii'a bilkitaabi walashhaadi washahidat alacdaa'u waljawaarixu wabadat alsaw-aatu walfadaa'ixu watuuliyat hunaalika asaraa'ir wankashafa almakfiyu fi ddamaa'ir wanushirat saxaa'ifu alacmaali tu'khadu bilyamiini waashimaali طuubى lman yأkhd bاlyamiin kitaabahu bushraa bxuuri ciini wاlweylu lilآakhidi bالshimaali waraaءa dahri liljaxiimi saali musanifku meeshaan wuxuu ka hadlayaa ilaahay khalaa'iqda inuu isugu keeni doono banka qiyaame iyo cardigaas iyo bandhigiddaa waxay tahay iyo laba nooc inay noqon doonto labada wuu ka hadli doonaa wa uxdiru waa la keenay dadkii khalqigii o dhan baa la keena lilcardi bandhig ayaa loo keena maalinkaa waa lasoo bandhigayaa iyo walxisaabi xisaabid in la xisaabiyo wanqatacat waxaa go-ay maalinkaas calaa'iqul ansaabi nasabka xiriirkiisii ayaa go-ay faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum maalinkaa wax isu nasab sheeganoo y odhanaya annagu ree hebel baa nahay qabiil hebel baana la yidhaahdaa ree tolkay baan anugu ku dhex biiraya ma jirto wanqatacat waxaa go-aysa maalinkaas calaa'iqul ansaabi nasabka xiriirkiisii ayaa maalinkaa go-aya wartakamat way kulantay wartakamat macnaheed waxa weye ay ijtamacat way ururtay saxaa'ibul ahwaali dhibaatooyinka murugadeedii iyo tiiraanyadeedii ayaa maalinkaa kulmaysa saxaabadu waa daruurta daruurtuna markay meelku timaado mugdi baa ka yimaada meeshaas ayada ah marka mugdi baa dadkii daboolaya macnaha waxaa loola jeeda waa murug iyo tiiraanyo wan cajama waxaa aamusaya maalinkaas albaliiqu qofkii aftahanka ahaa filmaqaali hadalka marka la hadlayo adduunkan dadkii fasaaxada badnaa oo aadka u hadli jiray oo aftahanka ahaa shib buu maalinkaa odhanaya ma hadlayo wa canat way hoganaysaa alwujuuhu wajiyaalku maalinkaas lilqayuumi allaha makhluuqah maamulkooda u taagan ilaahaygaasay u khushuucaysaa waqtusa waa looga qisaasayaa min di dulmi kii dulmiga u saaxiibka ahay oo dadka dulmin jiray lilmadluumi kii uu dulmiyey ayaa looga qisaasaya waxaa leeyahy hadduu ku dharbaaxay dharbaax hadduu ulkuugu dhuftay ku dhufo toorrey hadduu ku geliyay geli waa looga qisaasaya wasaawatu waxaa simay almuluuku boqorradii waxay la simeen lil ajnaadi dadkii shacabka ahayo caadiga ah adduunkan marka la joogo madaxweynaha halkaan soo maraya jidka banneeyaa la odhanay jidadkii baa la xiri ma salaami kartaan ma arki kartaan meel gooniyu maraya guryo gooniyu ku jira laakiin maalinka qiyaame waad is ag taagan tihiin waxba kuma dhaamo waa maskiin halkaas soo istaaga madaxweyne boos ma la odhanaya maalinkaa hataa shib ayagiiyo shacabkiiba maalinkaa meel wada taagan wajii-a waxaa lala imaanayaa bilkitaabi kitaabki kitaabkan muxuu yahay waa kitaabka acmaashaadu ee ku qorayd maa li hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wax yar iyo wax weyn waxaa samayso dhan waa ku qoran yihiin kulli kitaabkii baa la keenaya iyo wal ashhaadi kuwii markhaati kacayay yaa kugu markhaati kacaya waxaa ka mid a waxyaalaha kugu markhaati kacaya gacmahaaga iyo lugahaagaa ka mid ah alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum waalsina sooma jeedin gacmahaaga iyo waxa weeyaan lugahaaga ayaa hadlaya maalinka ayagaa kugu markhaati kacaya malaa'igta ilaahay baa kugu markhaati kaci ambiyada ilaahay nabiga ilaahay baa kugu markhaati kacayo nebi maxamed sal alla aleyhi wasalam dhulka ayaa kugu markhaati kacaya wixi aad ku samaysay wa shahidat waxaa markhaati kacaya maalinkaas al acdaa'u xubnahaaga iyo waljawaarixu xubnahaaga waa isku mid wabadat waxaa muuqanaysa as saw-aatu xumihii iyo walfadaa'ixu ceebihii wax allaala waxaad ceeb iyo xumaato samaysay adduunkan haddaan ilaahay ku asturin maalinka qiyaame bannaanka la keenaya sidaa awgeed baa nabigeenu wuxuu sheegay dadka ballanka ka baxa maalinka qiyaame meeshaa dabada baridaha waxaa looga dhijinaya calan saa u lolmanaya calanka waxaa ku qoran haadihi qadratu fulaan ibnu fulaan waa ballanka bixii hebel hebelkii ina hebel aha qofkii ilahay ballankiisa ka baxay oo aadamaha ballanka uga baxay marka wuu cibobayaan dadka qeyb ka mid ah, ilahay hana asturo wabtuliyat waa la imtixaamay hunaalika halkaas halkee waa mowqifka qiyaamo la taagan yahay assaraa'iru waxyaalihii qarsoonaa maalinkaa bannaanka la keena yowma tubla saraa'iru qur-aanka soo kumid arag wax allaala wixii qof walba u qarsoonaa bannaanku ayaa yaalla wankashafa waxaa faydmay almakfiyu kii la qariyey fi damaa'iri quluubta wixii lagu qariyeyna maalinkaa asagaa waa la faydo bannaankaa la keena qofkii xaasidnimo qalbiga ku haystay bidco qalbiga ku haystay kufri iyo gaalnimo ku haystay balaaye iyo xiqdii qalbiga ku haystay maalinka bannaankaa la keeno waa la soo bixiyey wa nushirat waa lasoowaa la soo daadiyo waa la firdhiyey saxaa'iful acmaali acmaashu waraaqihii ay ku qornayd hadday tahay acmaal wanaagsan iyo hadday tahay acmaal xunba wax allaala wixii camal oo aad samaysay waraaquhu ku qornaabaa lagu daadinaya lagu leehay akhriso iqra' kitaabaka akhriso kitaabkaaga waa kanaa lagu odhanaya tu'khadu waa lala marayaa bilyamiini midigtaa lala marayaa qofka muminka ah washimaali bidixda ayaa lala marayaa midka gaalka ah duubaa laan janna waxay u sugnaatay jannada laamaheedu liman qofka ya'khuduu qaadanaya bilyamiini midigta ku qaadan kitaabahu kitaabka bushraa bishaare ayaa u sugnaatay bixuurin gabdha indhamadmadow loogu bishaareeyo ciinin ee quruxsan walweylu hoog lil aakhidi midka qaatay bishimaali bidixdana ku qaatay kitaabkiisa waraa'a dahrin weliba dhanka dambe laga siiyey weylkaasuu usugnaaday sugnaaday liljaxiimi naarta jaxiima saalin weliba isagoo gelaya dadka mu'minka ah si wanaagsan baa kitaabkiisa xasanaadkiisu ay ku qoran yihin waxaa laga siinayaa midigta tartiib baa loogu dhihi markaasu inta u bogo waxa ku qoran haa umuqra'u kitaabiya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya kaalaya kitaabkayga ila akhriya hadda itixaanada marka laydinka qaado lambarka fiican aad gashay soma tiran fiiri inta aniga aniga qoran boqol kiiba boqol baan keenay mumtaaz maca sharaf baa igu qoran ila fiira anigaba saasaa la isku oranaya ma ogtaha wax fiican baad ku farxaysaa iskuulka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo ardaygaasu waxa weeyaan kenya wuxuu u galay lambar one markaasaa inta noqotaa laga yaba inaad ku faraxdid oo dadka qaarkood soodha ay qaybiyaan iyo cabitaano ay yidhahdaan waa kaas muminkii marka kitaabkiisa markii loo dhiibay intuu akriyo u bogo buu dadkina waxle bal akhriyaba innii danantu annii mulaaqin xisaabiya adduunka markaan joogaan waxaan yaqiinsanaa inaan xisaabkayga xisaabtayda la kulmayo waan dadaali jiray markaasaa ilahay wuxuu leeyahy fahuwa fii ciishati raadiya nolol raalli laga yaho ku noolaanaya aakharo kii kale kitaabkiisa marka loo dhiibo horta dhanka bidixda ha laga siin bidixda ha laga siiye gadaal baa laga siinay gadaal baa inta looga yimaada laya qabsa xagga bidixdaha ku qabsana marka waana gadaal meesha laga siinayo horey laga siinayo ixtiraam waxa weeyaan waa sharafta laga qaadaa markaasuu wuxuu leeyahay war muxuu ahaa kitaabkaani yaa laytahaa kaanat ilqaadiya alla hoogeyge waa maxay kitaabkaanu muxuu yahay inkaar inkaarqabahaani war kitaabkan baas maxaa ii keenay maxaa ila kulmiyey marka waa la kala tegay musanifku wuxuu yihi raxmatullaahi calayhi wa uxdiruu waa lasoo kulmiyey dadkii lilcardi bandhiga iyo walxisaabi la xisaabtanka lala xisaabtamayo wanqatacat way go-day calaa'iqul ansaabi nasabyaalka xiriirkii dadka isugu dhexeeyo isugu xira adduunkan qiyaamo wuu go-ayaa ilaa nasabka nebi maxamed baa soo haraya sala alla alayhi wasalam wartakamat way kulantay saxaa'ibul ahwaali shidooyinka iyo dhibaatooyinka maalinka qiyaame ayaa kulmay wancajama waxaa aamusay oo hadalkii kari waayey albaliiqu qofkii aftahanka ahaa fil maqaali marka la hadlayo adduunka dadkii aftahanka ahaa qiyaamada way aamusayaan wa canat waxaa khushuucday alwujuuhu wajiyaalkii lilqayuumi allihii addoommadiisa maamulkooda u taagnaa allaha say u wada khushuuceen wacanat ilwujuuhu so qur-aan kuma soo aroorin wejiyaashu ilahay bay maalinkaa u hogganayaan tartiib iskibir iyo islaweyn ma jiro waqtusa waa laga qisaastay min di dulmi kii dulmiga u saaxiibka ahay oo wax dulmin jiray lilmadluumi kii la dulmiyaa looga qisaasayaa maalinkaas wasaawat waxay la simatay almuluuku boqorradii lil ajnaadi dadkii shacabka ahabee maalinkaa la simayaano boqor hebel ma jirto ilaahay baa su-aal weydiinayo limanilmulkulyowma yaa boqortooyo iskala maantay kulli waa aamusayaa boqorka afrikan aha iyo boqoradda adduunka iyo tii ingiliishka iyo waxaa ma soconayso shib waa la wada aamusaa wajii'a waa lala imaanayaa bilkitaabi kitaabkii waa kitaabkee waa kitaab acmaashaad samayso dhan ay ku qoran xasanaad iyo sayi-aad iyo wal ashhaadi kuwii markhaati kacayay wa shahidat waxaa markhaati kacaysa maalinkaas al acdaa'u xubnahaaga lugaha iyo gacmaha kulli waa markhaati kacaya iyo waljawaarixu xubnaha waa isku mid waa cadfu tafsiir wa badad waxaa muuqatay maalinkaas as-saw-aatu xumaatooyin iyo walfadaa'ixu ceeboy ceebo dad aan ah, waxaa jira maalinkaas qur-aanka allo ku sheego badaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxay islahaayeen jannaad gelaysaan waxay islahaayeen waxbaa laydinka aqbalay waxay islahayeen wax fiican baa akhre idin yaalla markay qiyaamo tageen oo buuggii fiiriyeenba wax aysan malaysanayn baa ku qoran oo dhibaatooyin iyo halaag ah wabtuliyat waa la imtixaamoo la fayday hunaalika halkaasoo mawqifka qiyaamo ah asaraa'iru waxyaalihii dadka u qarsoonaa maalinka bannaanka la keenay wankashafa waxaa faydmay almakhfiyu kii la asturoo la qariyey fi damaa'iri quluubta wixii kugu qarsoonaa bannaanka maalinka la keenaya wa nushirat waa la kala bixiyey waa la firdhiyey saxaa'iful acmaali acmaashu waraaqihii ay ku qornaydna waa lasoo kala bixinayaa maalinkaas hadday xumaato kugu qoran tahay hadday samaani kugu qoran tahay tu'khadu waa lala marayaa bilyamiini dhanka midigta ah yaa lala marayaa qofka mu'minka jannada dhanka midigta midigtuu maraya oo xagga jannada washimaali xagga bidixnana dad baa la marin waa ahlunaarki iyo gaalka duubaa duubaa waa laan jannada ku taalla waa geed jannada ku yaalla laamihiisa qofka faraska fuushan dheereeya boqol sano hadduu ku ordayo hooskeeda ee harac ahoo wanaagsan ma gudbi karo welan intay ka qabto geedaasaa laga yaabaa hal qof inuu iska hoos harsado jannadaas iyo barwaaqadaas duubaa laamaha janno ama laanta janno liman ruux bay u sugnaatay ya-khuduu maraya ama yo-ahudu qaadanaya dhebilyamiini midigta ku qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa bushraa bishaare ayaa u sugnaatay loogu bishaaraynaya bixuurin xuurka waxaa loo yaqaanaa waa qofka indhaha waaweyn oo indhaha quruxsan oo indhaha weliba guluubkoodaani madowgoodu aad u daran yahay inta kalena geesaha aada uga cadcad indhihii geesahan waa ka cadcad yihiin gudaha ah laakiin guluubka aragtidaana aad buu u madow yahay ciinkuna waa maxay waa quruxda zaa'idka ah bixuurin gabdho indha madmadow ciinin ee weliba aada u quruxsan oo indha balballaaran walweylu hoog ayaa lil aakhidi kii qaadanayay u sugnaaday bishimaali bidixda ku qaadanaya kitaabkiisa waraa'a dahrin dhabarka gadaashiisana laga siinayey liljaxiimi naarta jaxiimana saalii gelayay oo naarta jaxiim aa laleeyahay gal wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi waaalihi